waxaan ku soo jirnay kitaabkii alarbacuun annisaa'iya waxaan soo gaarnay xadiidka labaatan iyo shaneeya baabu bayaani cidami xaqi zawji calaa zawjatihi baabu bayaani cidami xaqi zawji ninka xaqiisa weynankiisa caddayn la caddeeyo uu u baab yahay calaa zawjatihi xaaskiisa korkiisana uu ku leeyahay xaqaas baabu bayaani cidami xaqi zawji ninka xaqiisa weynanka uu weyn yahay weynankaas in la caddeeyo ayuu u baab yahay calaa zawjatihi xaaskiisana uu xaqaas ku leeyahay can cabdillaahi bni abi awfa qaal cabdillaahi bni abi awfa wuxuu yidhi oo saxaabi ah qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahi ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalam low kuntu haddaan ahaa lahaa aamiran mid amraya axaddan qof an yasjuda inuu u sujuudo likayrillaahi allah kayrkiis la amartulmar'ata islaamtaan amri lahaa an tasjuda inay u sujuuddo lisawjiha ninkeeda weladii allihii baan ku dhaartay nafsu muxammedin nebi muxamed nafsadiisu biyadihi gacantiisa ay ku jirtee laa tu-addi inaysan gudanayn almar'atu islaamtu xaqa rabbihaa ah, rabbigeed xaqiisa inaysan gudanayn xataa tu-addiya ilaa ay ka gudato xaqa sawjaa ninkeeda xaqiisa walow sa'alaha hadduu weydiisto nafsaha nafsadeeda walxaal hiya islaamtii calaa qatabin sariirtay ku umuleyday ay ku sugan tahay lam tamnachu iskuma diido xadiidun saxiix xadiidkan waa xadiid saxiix ah akhrajahu axmedu axmed ayaa soo saaray wabnu maajah ayaa soo saaray wabnu xibaan ayaa soo saaray xadiidkan wuxuu ka hadlayaa zawjka ama ninka xaaskiisa xaqa uu ku leeyahay xaqaasu xaq aada u weyn inuu yaho ilaahay weyneeyey nabigu sheegay weynankiisa sidaas darteeda gabadha muslimadda ah ee doonaysa inay adduunkana ilaahay xifdigiisa hesho aakhirana ilaahay jannadiisa iyo raallihaanshadiisa waa inay ku dadaasho xaqaas inay gudato xaqaas inay gudato inay aad ugu dadaasho weeye can cabdillaahi bni abi awfa cabdillaahi bni abi awfa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam low kuntu haddaan ahaa laha aamiran mid amra axaddan qof xadiidku sababulwuruud ayuu lahaa sababulwuruud hadalkan sabadaa nabigu u yidhi sala allahu calayh wasalam sababkaasuna wuxuu ahaa nabiga sala allahu calayh wasalam saxaabigii jaliilkaha mucaad ibnu jabal ayaa u yimid oo shaam ka yimid ta dhankaa shaam aaday markuu nabiga u yimid oo nabiga u sujuuday markuu nabiga u sujuuday sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu ku yidhi maa haadaya mucaad waa maxay arrinkan mucaadow markaasuu yihi ataytu shaam shaam ayaan tegey fawaafaqtuhum yasjuduuna liasaaqifatihim wa badaariqatihim waxaan arkayuu yidhi ayagoo u sujuudaya culimmadooda nimanka nasaarada ah culimmadoodii iyo wadaadadoodii ayagoo u sujuudayaan arkay markaasaan jeclaystay yuu yidhi inaan kuu sujuudo oon idhaahdaaba xaqule rasuulka allah wadaad nasraaniya intii loo sujuudi lahaa markaasaa nebigu yidhi falaa tafcalu ha yeelinina haa ma banaana ha yeelinina nabigu markaasuu yidhi sala allahu calayh wasalam low kuntu haddaan ahaa lahaa aamiran mid amraya axaddan qof an yasjuda inuu u sujuudo ligayriillaahi allah kayrkiis la marata islaamtaan amri lahaa an tasjuda inay u sujuuddo lisawjaa ninkeeda waladii allihii baan ku dhaartay nafsu muxamadin nebi moxamed nafsadiisu biyadihi gacantiisa ay ku jirto ee laa tu-addii inaysan gudanayn almar'atu islaamtu xaqa rabbihaa rabbigeed xaqiisa gudanee xataa tu-addiya ilaa ay gudato xaqa zawjaha ninkeeda xaqiisa ilaa xaqa ninka ilaahay baa waajibiyey haddaan gabadhu marka ninka xaqiisii ilaalin ilaahay xaqiisa ma gudanayso nabigu marka sida ugu xeel dheeraaday fiiri arrinta si u weyneeyey oo uu arrinta aad ugu xeel dheeraaday wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam walow sa'alahaa gabadha hadduu weydiisto ninku nafsaha nafsadeeda oo uu nafteeda u baahdo wal xaal hiya gabadhii calaa qatab inay ku sugan tahay qatabka laba shayaa la yidhaahdaa kabadda ama heeriga yarkaay ratiga kuruskiisa la saaro waa la yidhahda heer yaro jilicsan oo loo hoos mariyo oo ratiga kuruska kaliya le waa la yidhahdaa qatab ala la yidhahdaa heeriga ratiga wey waxaa kaloo la yidhaha qata dhardhaarta gabadha la saaro markay umulayso ama sariirta la saaro oo carabtu dhardhaar camal sariir camal ay u samayn jireen oy leeyihiin caruur soo bixidiisa ayaa aada u fudaanayda markaas oo kale kaasna qata baa la yidhahdaa labadaasayna xadiidka ku fasirin ahlucilmigu hadday rabti korkeed saaran tahay ooy rabtiga kurskiisa saaran tahay hadduu nafteeda ka dalbado waynaysan isku diidin hadday sariirta umusha saaran tahayna haduu nafteeda ka dalbado waa inuu isku diiday maxal shaahidku waa ku xeel dheeraansho lagu xeel dheeraana gabadhu ninkeeda ha adeecda nafteydan iyay u diiday maxal shaahidku waa intaas ee hadda gabadhiiyo foolanaydo sariir saaran ninkuba inuusan dalbayn waa la dareemi karaa laakiin macnaheeda waa mubaalaqo ku xeel dheeraansho caddaynta lagu xeel dheeraanaa oo uu nabigu leeyahay war gabaneyd naftaada ninkaa u diidi oo adde waa saas wey walow sa'alaha hadduu gabadha weydiisto nafsaha nafsadeeda walxaal hiya calaa qatabin ay saaran tahay sariirta ay ku umuraydo lam tamnac yaysan u diidin xadiidun saxiix waa xadiid saxiixa akhrajahu axmed axmed ayaa soo saaray wabnu maajah ibnu maaja ayaa soo saaray wabnu xibbaan ibnu xibbaanna wuu soo saaray ibnu maajah aa la meeshaas oo kale oo nusqooyinkii qaladka ahaa si si kaley u qodayeen ibnu maajad iyo wax kaley qodayeen waa saasu waa qalad xadiidka marka wuxuu caddaynayaa weynanka xaqa zawjku uu ku leeyahay sawjadiisa waa xaq aada u weyn gabadha muslimadaba ah marka inay xaqaas uga cabsato ilaahay oo ay dadaasho oo xuquuqdaas xuquuqdaas gudashadeeda ay u dadaasho taas ayaa waajib ku ah xuquuqdaas waxyaalaha ugu horeeyana waxaa ka mid ah daacada gabadhu sawjkeeda waa inay addeecdaa gabadhu ninkii u dhaxday oy la nooshay waa inay addeecdaa wax kasta oo uu amro laba shardi bisaa la fiirina inay awooddo waxaysan awoodin hadduu amro haddii addeec lama laho ilaahayba kuma waajibiyo wuxuusan awoodin tan kale shaygaanu ma bannaan mase ma banaana hadduu munkar amro ma banaana inay adeecdaan waana noo soo socdaa daabkeedu shay munkara ah hadduu amro ma banaano inay ka yeesha waa xaaraan ilaahi weynaa halla caasiyaa ka imaanaydo marka ilah halla caasiyo nin iyo qof kale midna laga yeeli maa labadaas shay hadday arrintu ka maran tahay inay adeecdaan waajib ku ah shaygii waa ay awoodaan munkarna maaha khalaas labadaas shardi bisa laga fiirina waa inay adeecdo waa waxyaalaha ugu horeeya ee gabadhu la rabo muslimada inay ku dadaasho waa waxyaalaha jannada ilaahay ay gabadhu ku gelayso waa waxyaalaha jannada ay gabadhu ku gelayso oo nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam uu yidhi idaa salat ilmar'atu khamsahaa wa saamat shahrahaa wa xafidat farjahaa wa adaacat zawjahaa qiila lahaa udkhuli ljannata min ayi abwaabi ljannati shi'ti nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam gabadha shanta salaadood tukata bisheeda ramadaanna soonta farjigeeda xifdido zine iyo qurun ka fogaata zoojkeeda adeecda waxaa lagu yidhaahdaa aakiro jannada albaabadeeda midkaad adigu rabta ka galta mid alla midkaad jeceshay ka galta marka ninku waa jannadaadi waana naartaadi hadaad adeecdo wanaag kula noolaato waa dariiqaad jannada ku geli laheed haddaad caasido ka daba wareegto dhibto waa dariiqad naarta ku geli laheed xadiidka imaam axmed ayaa wariyey sidaasoo kale nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam ayuma imra'atin maatat wa zawjuhaa canhaa raadin dakhalat iljanna gabarh kastoo dhimata ayadoo zawjkeedii raalli ka yahay jannada allay gashaa imaamu tirmidi ayaa sunankiisa xadiiska ku soo saaray gabarh kastoo dhimata ayadoo zawjkeedii raalli ka yahay gabadhaasu jannada ilaahay gashaa marka waxaa ugu horeeya gabadha la doonayo inay zawjkeeda ku dadaasho xaqiisa oo xuquuqdiisa ugu horeeya waa inay adeecdo waxaa ka a ah xuquuqdiisa inay isku qurxido inay farxad gelido oo nadaafadeeda quruxdeeda ay ku dadaasho inta sharcigu ogol yahay xuduudda sharcigu ogol yahay nabigeena suban sala allahu calay wasalam xadiis nasaa uu wariyo wuxuu yidhi inta la weydiiyo layidhi ayu nisaai khayr dumarka yaa u khayr badan nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam allatii tasuruhu idaa nadara wa tudiiquhu idaa amara dumar waxaa u khayr badan gabadha ninkeeda hadduu firiyo uu ku farxayo farxad gelinaysa waa gabadh nadaafadeeda quruxdeeda ku dadaalayda meesha gabdhaha xun markay baxayaanay magaalada aadayaan ay quruxdooda bannaanka soo dhigaan oo dahabkooda muujiyaan oo ay muujiyaan quruxdooda oo ragga islaameed ay muujiyaan oo dhaqankii dhaqan gaalaadka ay ilaahay ka digay samaynayaan markay guryahooda joogana ay ebel iska dhigayaan oo dukaafad iska dhigayaan dhaqankaas waa dhaqan gaalaadka laakiin dhaqanka gabdhaha muslimaadka ah waxay tahay markay gurigeeda joogto inay isqurxido nadaafadeeda carafteeda sharafteeda muujido markay baxaydana ay is-asturto oo quruxdeeda qarsato sidaas weeyaan marka xuquuqda uu ku leeyahay ayay kamid tahay xuquuqda uu ku leeyahay ayay ka mid tahay xuquuqda uu ku leeyahay waxaa ka mid ah inay xifdido sirtiisa maalkiisa gurigiisa carruurtiisa inay u xifdido ay ku dadaasho carruurtiisu inaysan dayacmin gurigiisu inuusan dayacmin asaga sirtiisa inaysan faafin maalkiisa inuusan dayacmin inay ninkan xifdido ma sirtiisa maalkiisa carruurtiisa iyo gurigiisa sida rabbulcaalamiin uu yidhi faalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bimaa xafid allah gabdhaha wan wanaagsan ee saalixaadkaahu ilaahay yidhi waa kuwa addeeca raggooda waa kuwa xifdiya marka ninkoodu ka maqan yahay xifdinta ayagaba ilaahay xifdiyey ayagaba ilaahay baa dardaarmay gabdhaha alla xifdiyo ragow gabdhaha xifdiya hadday idin dhibaan u sabra haddaad qalad ku aragtan u dulqaata war ilaahii weynaa idinka dardaarmay oo ragga amray xifdigiinna allahaas dartiisa u xifdiya raggiina idinkuna marka xuquuqda uu ku leeyahay marka taasaa ka mid a sirtiisa inaysan sheegin maalkiisa aysan dayicin oo ay xifdido taas ayaa ka mid ah xuquuqda uu ku leeyahay waxaa ka mid a ah inaysan dhibin inaysan ka daba wareegin aysan dhibin aysan rafaadin aysan waxa weeyaan muran iyo shar ku kicin mar walba ee gurigu uu noqdo guri markuu yimaado uu ku dego oo uu ku nasto oo uu ku raaxaysto oo uu farxad ku joogo laakiin had hadday gaarto nin baa yidhi gabadhan waxay ii dhashay yuu yidhi laba iyo toban wuxuu yidhi habeenkii guriga maalinkii o dhan uu shaqeeyaa maalinkii oo dhan uu shaqaynaa laakiin habeenkii wuxuu yidhi intay ka hurdaydo ma imaan karo haddaan imaado iyadoo soo jeeda waxa weeyaan kabtaydaa kor loo tuura ha kabtaydaa kor loo tuuraa marka wuxuu yidhi haddaan shaqada ka soo raxo meelaha aanan intay ka hurdaydo markay hurdo iyaduna way ogtood albaabka xirmaya dhagax yaray igu tiirin khalaas markaasaan tartiib yay hurden inta soo galo aan istuurahu sababto ayadoo ah soo jeeda haddaan inaad ka jeeda kor loo tuura ma qof kaasa qof qeyr leh ya bal cajaa'ibta fiiri ummadda banu aadamku meeshuu gaarayda shartiisu ya marka waxaa la rabaa gurigan ninkan markuu yimaado gurigu ku nasalaha oo hawshii iyo dhibki iyo daalki uga bixila inuu noqdo sidaas weeyaan gabadha dhibta ninkeeda waxaa naclada xururxinta nabigeena suuban sala allahu calayhi wasalam xadiid imaamu tirmidi wariye xasanna uu ka dhigay wuxuu yidhi laa tu'dii imra'atu zawjaha fi dunya ilaa qaalat zawjatuhu min alxuuri alciin laa tu'diihi qaatalaki illah gabarh kasta oo zawjkeeda adduunyada ku dhibta waxa weeyaan xaaskiisa oo xururciinta ka mid ah nin hadday wanaagsan weeyes uma jeedo waa nin xururciinta wax ku leh midaasaa mujrim kala hadde lagama hadlayaba ninkaas xaaskiisa xurulciinta ah a waxay tidhahdeen laa tuudii ha dhibin qaatalak illaah naclad allah kugu dila ha dhibin fa inamaa huwa cindaka dakhiil marti ku yahay agtaada yuushiku an yufaariqaki waxaa soo dhow inuu ku soo faaruqo oo annaga xaggeena usoo gudbo ha dhibin ilaahay naclad ha kugu dile ay leedahay marka nacladaas xurulciinta ayaa ku dhacaysa gabadha sawjkeeda dhibta marka gabadhaha muuminaadka ah way inay dadaalaan oo xaqaas gudashadiisa ay ku dadaalaan